رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii nebigan ku jirnaa weli sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay markay muhaajiriintii madiine degeen inuu markaa asiibay xusni iyo murugiyo faaruqitaankii dhulkoodii ay faaruqeen xanuun iyo dhibaato badanna way arkeen waayo madiine markaa waxay ahayd dhulka ugu cudub ka badan adduunka rasuulkaa ilaahay baryey oo yidhi allaahuma xabibna xabib ilayna almadiina ilaahay na jeclaysii jacaylka aan maka u qabna iyo mid ka daran caafimaadna na sii ilaahay iyo midkeeda barakey qaninkeedana naga rar oo waxaad naga geysaa juxfa intaa kadib rasuulka ilaahay wuu ka ajiibay muslimiintana istaraaxay ka heleen madiinana way jeclaadeen acmaalu rasuulillaahi rasuulka ilaahay camaladii uu qabtay fi lmadiinati madiine markuu joogay madiine dhexdeeda markii uu tegay wixii camal ahaan ee uu qabtay ayaan gelaynaa walamma mastaqara markii uu ku sugnaaday annabiyu nebiga sal allahu calayhi wasalama bilmadiinati almunawara madiina munawara waa madiinadii iftiintay mar allaala markuu rasuulku ku sugnaaday ee meesha uu tegay madiina munawara bada'a wuxuu bilaabay yunasiqu inuu isku shiro alumuura diiniyan iyo wa dunyawiyan umuuraha adduunka iyo kuwa diinka labadaba ilaan qofka labadaba waa u baahan yahay amuur adduun iyo mid aakhiro waayo adduun kagama maarmoo qofku haddii uu camalqabasho u baahda laftigeeda adduun baa loo baahan yahay tii adduun iyo tii aakhira inuu isku xiro rasuulka bijaanibin dhinaca istimraarihi sii waditaankiisa fi dacwati u wacitaanka ila allaahi ilaahay jidkiisa uu dadka ugu waco wixii ugu horreeyey ee uu qabtay waxaa ka mid ahaa almasjid alnabowiyu masaajidka nebiga masaajidka madiina ku yaalla inuu dhiso rasuulku markuu madiine tegay in allaala intuusan guri samaysanin uu dego masjid buu dhisay waa waxa ugu qaayaha iyo qiimaha badan wa awalu khatwatin tallaabo tii u horeysay ittakhadaha ee uu sameeyey ama uu u qaaday fii haada asabiil jidkaa wuxuu ahaa huwa binaa'u lmasjid annabowi dhisitaankii masaajidka nebiga lagu magacaabay washtaraa wuxuu gaday rasuulka lidaalika arrintaa wuxuu u iibiyey alarda dhul allatii dhulkaasoo barakad ay fariisatay bihaa dhulka naaqatahu heshiisii markuu madiine soo galay heshiisii meeshii ay fariisatay dhulkii ku yiilay ayuu markaa iibiyey wa kaanat waxay u sugnayd oo dhulkaa lahaa ligulaamayni laba wiil yatiimayni oo agoommo ah wa kaanad wuxuu ahaa dhulkaa mi'ata diraacin boqol oo fii mi'ati diraacin taqriiban taqriib ahaan boqol dhudhun oo saa ah iyo boqol noocaasoo kale ah ayuu taqriib ahaan u dhowaa wa fiiha dhulkaa waxaa ku yiilay qubuura almushrikiina mushrikiinta qubuurtooda wa iyo dhul kharaab ahoo kala kaakaar ah wa nakhlun iyo timir wa shajaratun iyo geed geedkaasoo min geedka warqadka lagu magacaabo waa geedka lagu magacaabo karqad waa geedkii qarqad ahaayo la yidhi waa geed qarin doona yuhuudda markii muslimiintu la dagaalamaan geed noocaas ahna wuu ku yiilay famubshad waa la faagay alqubuur qubuurihii meesha ku yiilay waa la faagay wasuwiyad waa la simay alkhirabu dhulkii kharabka ahaa ee kala sarsareeyey wa qudicat ashajaratu geeddiina waa la gooyey waannaklu timirtiina waa la jaray wixii meesha ku yiilay waa la gooyey dhammaan wasufat waxaa la safay timirtiina fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisa wa jucila waa la yeelay al asaasu asaaska markii la qodahayey taqriiban in u dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun baa hoos loo qoday asaaska masaajidka saddex dhudhun waa meel aad yaad u weyn wa uqiimat alxiitaan gidaarkiina waa la taagay oo waxaa lagu sameeyey min allabni bulukeeti iyo watiini dhoobaa lagu sameeyey wa jucilad waxaa laga dhigay cadaadat albaabi albaabka labadiisa garab labada dhinac ee albaabka min alxijaarati dhagxaan baa laga sameeyey waasaqfu saanqaafka waxaa lagu daday masaajidka min aljariidi jariid buu ahaa waa timirta laamaheeda wax cawda oo kale ah ayaa markaa laga dhigay waalcuudu iyo tiirarkana min aljuduuci juduuca waa salka ama jiridda timirta ayaa tiirar looga dhigay wa furishad waxaa lagu goglay oo lagu firaashay alardu dhulka masaajidkana birimaali dacbacaad iyo walxasbaa'i qururux xasbaha dhagxaanta yaryarkee qururuxa loola jeedaa iyo bacaad wa jucilad lahu waxaa loo sameeyey alaaatu abwaabin saddex albaab ayaa masaajidka loo sameeyey wa kaanat alqiblatu qibladiina waxay ahayd fashimaal shimaal marka la fiiriyo ilaa bayt almaqdis xaggeeda dhanka baytalmaqdis ayuu markaa ahaa oo dhanka baytalmaqdis xaggiisa ayay qibladu ahaan jirtay waayo mar allaala markuu madiine soo galay nebiga dhowr iyo toban bilood ayuu baytalmaqdis u dukan jiray ilaa bayt buu ahaa wa kaana rasuulu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa markay shaqadaa socotay yanqulu mid gura alxijaarata dhagxaanta wallabina iyo bulukeetiga maca almuhaajiriina muhaajiriinta micigoodii waalansaari ayuu la gurahayay wayartajizu asagoo irtijaasahaya irtijaasta waxaa loola jeedaa howl marka lahaayo haayo hadal waxaa jira laysdhaafsadoo qolana intay xagga kasoo hadlaan qolana intaa ay ka jiibiyaan kaasaa irtijaaska markaa la yidhaahdaa oo nashaad buu u yeelaa dadka xamaaliga ah ayagoo geeraarahaya wayartajizuuna saxaabaduna ay irtijaazayaan oo ay hadal dhiirogelin ah ay markaa ku hadlayaan fayasiiduhum wuxuu u kordhiyey daalika arrintaa uu u siyaadinayay nashaatan firfircoon hooyooyinka iyo gabdhaha badarka tumi jira waad aragteen meeyaha markuu dhex yaalo marka la garaacayo tan ay ku dhufatay kor u qaadatana ay gelinayso hadal baa la istaagsan jiray badarkaa la ammaani jiray tu'a iih dhahaysa tuna waxbay qaadaysaa ma dareemayaan marka daalka iyo waxyaabaha kale xamaaliga furdada jooga mar allaale marka jawaanada la dejinaayo hadalay ku dhawaaqaan intaa waxay gelinaysaa nashaad iyo firfircooni waxtaasoo kaley dhihi jireen waa mar allaale marka howl lahaayo intaa waxay khafiifinaysaa hawshii tay markaa ka dabcin jirtay xaaladaasaa marka ay samaynayeen hadal fiicanoo khayra in lagu hadlana way fiican tahay way nebiga iyo muhaajiriin ansaar waxay dhahayeen allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira ilaahu nolol aan nolosha aakhira ahayn ma jirto ee fakfir lilansaari walmuhaajira muhaajiriin ansaar ilaahu u dembi dhaaf taa marka waxay tilmaamaysaa nebiga ma fadhiisanin laakiin hawsha waxbuu la haayey wabanaa wuu dhisay nebiga bijaanibi lmasjidi masaajidka dhinaciisa xujratayni laba qowladood oo bilxijaarati iyo wallabna laga sameeyey dhagxaan iyo bulukeeti wasaqafuhuma waxaana saanqaaf looga dhigay labadaa qol oo lagu daboolay biljariidi jariidka waa laamaha timirta timirta caleemihii bii laamihii waljuduuci waa salka timirta ixdaahuma labadaa qol mid ka mid ah lisawdata binti zamca iska lahayd waathaaniya qowladda labaadna licaa'isha loo dhisay radia allaahu canhumaa ilay ha ka raadi noqde labadiisa xaas ayuu markaa laba xaas buu lahaaye ayaa markaa labadii qol loo sameeyey walam yakun uma sugnayn rasuulka id daaka wakhtigaa walam yakun ma uusan ahayn id daaka wakhtiga mutasawijan mid qaba hayrahumaa labadooda waxaan ahayn sawda iyo caaisha ma ahee naa kale ma guursan rasuulkoo muusan qabin waqad dana la aqalgalay bicaa'ishata radia allaahu canha bacda quduumiha soo gelitaankeedii kadib qariiban wax u dhow bacda quduumiha qariiban fii shawaal bishii shawaal waa bishii soonfureed sanadii koobaad ee hijrada ayuu nebigu la aqalgalay waayo caaisha radi allaahu canha waa lagu mihriyey rasuulka ayada oo lix jir ah wuxuuna la aqalgalay ayada oo markaas sagaal jir ah saasay markaa taariikhdu tilmaantaa waxa labaad ee uu qabtayna al aadaan buu ahaa aadaankii ayuu haddana nebigu qabtay oo howlihii rasuulku uu madiina ku qabtaana loo tilmaamayaa tii koowaad waa inuu masaajidkii dhisay midda labaadna waa aadaanka wabada'a almuslimuuna muslimiintu waxay bilaabeen yaxduruuna inay soo xaadiraan oo ay ka soo qayb galaan lisalawaati alkhams salaadaha shanta ah fii jamaacatin si wada jir ah wayataxayanuuna waxay u qasdi jireen awqaatahaa wakhtiyaalkeeda way soo dadaalayeenoo waxay soo qasdahayeenay dhahayeen amaa wakhtigeedii la gaaray way qiyaasayeen fayatacajal bacduhum qaarkood way soo degdegi jireen wayata'akhar lbacd qaarna way dib dhacayeen ilaan wax calaamad ah oo muujinaya ma jirin in wadajir loo yimaado mid kasta wuu soo dadaalayaa laakiin kuwaasoo akhiraaya midaa soo degdegaya fastashaara annabiyu nebigu wuu tashtay sala allahu calayh wasalam iyo waalmuslimuuna muslimiintii waxay ku tashteen fii calaamatin calaamad inay samaystaan yacrifuuna bihaa ay ku gartaan calaamadda xuduura asalaati inay salaaddii xaadirtay wakhtiga salaada in la gaaray calaamad ay ku gartaan bay ka shireen fa ashaara bacduhum qaarkood waxay farfiiqeen oo ay ishaareen ay soo jeediyeen birafci naari dab in la rafciyo dab in la shidoo dab weyn in la shido mar allaala markii dabka la rafciye kor loo qaaday xoog loo shido inay dadku gartaan in xilliga salaada ay tahay wa bacduhum qaarkood waxay soo farfiiqeenay ishaareen binafqi in la afuufo filbuuq bahalka buuqa lagu magacaabo waa buunke taasaa qaarkoodna markaa ay tilmaameen labadaba waa la diiday waayo dabka qolada nujuusaa isticmaasha ma fiicna marka buunkana waxaa isticmaala yuhuudda idan wanaagsana in lagu daydo wa bacduhum qaarkoodna waxay soo jeediyeen bidarbi naaquus in la garaaco bahalka naaquuska lagu magacaabo waa gambaleelaha asaguna kiniisaduu ka dhawaaqaayo qolada kirishtankaa isticmaashaa intaba waa la diiday fa qaala cumar radia allaahu canhu baa wuxuu yidhi awalaa tadcafuuna maa dirtaan rajulan nin yunaadii naadiya bisalaat ku naadiya bisalaatu jaamica salaad jaamica dhaha salaatu jaamica salaatu jaamica dadka soo dhex mara kaamaad dirtaan faqabila rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam wuu aqbalay nebiga haada alra'yi ra'yigaa asaga ah wa camila bihi wuuna ku camal falay uma intaa kadib ina cabdullaahi bni zayd ibni cabdirabbi ninka lagu magacaabo alansaariy ee reer ansaari ahaa radia allaahu canhu ayaaba ra'aa wuxuu arkay alaadaana aadaanka hadda la aadaamo fi lmanaami hurda dhexdeeda cabdullaahi bni zayd ibni cabdirabbihi yaa riyo habeenkaa markii la kala tegay oo arrintaa go'aan lagu gaaray in qof inta la diro salaad jaamica ummadda ku dhex dhahaa riyaduu ku arkay filmanaami fa jaa'a wuu yimid wa akhbara alnabiyu nebiguu u sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku riyooday wuxuu ku riyooday baa la yidhi nin buun wataa markaasuu ku yidhi saaxiibo buunka isii oo maxaad ku samaynaysaa salaadaan isugu dhawaaqaynaa ma ku baraa wax ka khayr badan haa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dheh aadaanka saasuu markaa ku yimid markaasuu subaxii markuu riyada ka soo kacay hurdada rasuulkuu u sheegay wa akhbara annabiyu nebiguu u sheegay sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi innahaa la ru'ya xaq waa riyo run ahoo xaq ah waayaduu yidhi wa amarahu wuxuu amray cabdullaahi rasuulka an yulqiya inuu u meeriyo calaa bilaalin bilaal bilaal u meeri oo bar baa la yidhi xataa yunaadiya biha ilaa uu ku dhawaaqa aadaanka bilaal liannahu maxaa yeelay bilaal andaa sawtan minhu wuu ka cod dheeraa cabdullaahi bni zayd ibni cabdirabbi bilaal baa cod dheeraa oo cod macaana saa darteed liannahu cindaa sawtan mid ka oddheer buu ahaa bilaal waayee minhu cabdulaahi xaggiisa faadana bilaal baa aadaamay wa samica sawtahu codkiisaa gurigiisa waxaa ka soo maqlay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu fa jaa'a wuu yimid cumarna yajuru asagoo jiidaaya ridaa'ahu go'iisa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu milahu kanoo kalan anigana arkay waxaan hadda lagu dhawaaqayay aadaanka ama xalaybaan ku riyooday waayo qalbigoodaa ku jirta qof kasta waxa qalbigiisa ku jiruu ku riyoodaa diintay ihtimaam u hayaan see ummadda laysugu wacaa oo laysugu yimaadaa taasaa qalbiga uga jira laakiin annaga waxka qalbigeenna ku jira adduun iyo wixii lamida kii baanu ku riyoonaa ama dahab helo dahab gashtay iyo ama layguursaday iyo anoo guri dhistay iyo anoo sharcigii laysiiyey iyo anoo dhoofay iyo arrimooyinkaasoo dhan baa qalbigeenna ka guuxa kiyaan ku riyoonaa ayaguna waxay ku riyoonayaan diinta iyo axkaamta diinka sida markaa uu yahay waayo kaasaa qalbigooda ku weyn waad u jeedaa cumar fajaa'a waa yimid yajuru asagoo soo jiidaya ridaa'a ridadiisa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu milahu saasoo kalean aniguna arkay fata'akada bidaalika way ku adkaatay bidaalika arrintaa cumar alru'ya ruyadii ruyadii cabdullaahi uu arkay bay adkaysay wa saara alaadaan aadaankiina wuxuu noqday axada shacaa'ir alislaami islaamka calaamaadkiisii shacaa'irtiisa mid ka mid ah mundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo maalintaa laga bilaabo shacaab islaam buu markaa noqday calaamadiin buu noqday waa wixii labaad ee rasuulka uu sameeyey wixii saddexaad muxuu ahaa almu'aahaatu bayna almuhaajiriina waalansaar waa walaalayn uu walaaliyey rasuulka muhaajiriintii maka ka soo tagtay iyo ansaartii madiine ku soo dhowaysay kaana waxaa ka mid ahaa min sajaaya alansaar dabeecadihii reer ansaar ansaar dabeecadahoodii waa karamihim karaamadoodii sharaftooda annahum kaanuu ama deeqsinimadooda dheh annahum kaanuu inay ahaayeen yatanaafasuuna kuwa u soo tartamaa fii inzaali lmuhaajiriin muhaajiriinta soo dhowayntooda inay si fiican u inzaaliyaan oo ay soo dejiyaan ay soo dhoweeyaan iyo wastidaafatihim martisoorkooda fii buyuutihim guryahooda ay ku martisooraan nin kastoo saxaabiya bacdamuu maalkiisii xoolihiisii gurigiisii ka soo tegay meeshii uu degay inay raashin ugu geeyaan wakaanuu waxay ahaayeen kamaa qaala allaahu tacaala canhum sida ilaahay uu ka yiriba xaggooda waladiina kubii tabawa'u daara daartii degay waa madiina waaliimaana iimaankiina makansaday oo helay oo rumeeyey min qablihim muhaajiriinta intaysan u imaanin yuxibbuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim wixii xaggooda u soo haajira walaa yajiduuna mana helhayaan fii suduurihim laabahooda xaajatin baahi mimaa uutuu wixii la siiyey wayu'firuuna way doorayaan weli calaa anfusihim nafafyaalkooday ka doorayaan wixii ayagu ay haysteen bay intay naftooda ka qaadaan yay walaal siinayaan calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa daahir ku sugnaatee kuma baahanba ha ahaadaamaya man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun waman ruuxii yuuqa la ilaaliyo oo laga koriyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda fa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuuna kuwa liibaanay waayaduu yidhi ilah subxaanah wa tacaala uma intaa kadib zaada alnabiyu nebigu wuxuu kordhiyey uma intaa kadib zaada waa kordhiyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam haada alxubba jacaylka waaliifaara iyo isu dooritaanka ay wax isku dooraan quwatan si adag ayuu u adkeeyey nebiguu ku siyaadiyey bicaqdi almu'aaqaati walaalaynta heshiisiinteedii bicaqdi almu'aakhaati walaalayn heshiis walaalayn ah baynahum ayaga beynkooda wa ansaar iyo wa bayna almuhaajiriin muhaajiriinta beynkooda taasuu markaa kadib rasuulku ku sii adkeeyey ayagoo saa isku jecel oo saa isugu dooraaya yuu haddana walaaleeyey fajacala wuxuu ka yeelay kulla ansaariyin nin kastoo ansaariya dhammaantii iyo wanasiilahu martigiisii akhawayni laba walaalo ah laba walaal ah ayuu ka dhigay qof kasta qofkii lala walaaleeyey oo gurigiisii lagu jamiyey oo la geeyey oo lagu jiray ayaa layidhi labadiina walaalaa tihiin wa kaanuu waxay ahaayeen tisciina rajulan sagaashan nin nisfuhum bar min almuhaajiriina muhaajiriin bay ahaayeen wa nisfuhum barna min alansaari ansaar bay ahaayeen sagaashan nin bay ahaayeen oo labalaba loo walaaleeyey sagaashankaa barna waa muhaajiriin soo baxday oo meeshaa timid barna waa intii ansaar ay soo dhowaysay fa aakhaa wuxuu walaaleeyey baynahum dhexdooda cala almuwaasaatin xagga isxiriirinta muwaasaad inay markaa sameeyaan wa annahum ayagu waxay ahaayeen yatawaarahuuna kuwa dhaxla fii maa baynahum dhexdooda bacda almowti geeri kadib xataa waxaa markii hore la sameeyey muhaajiri ansaar baa laysku dhexlayaa labadaa muhaajirkii ansaartee la walaaleeyey mid hadduu dhinto ka kale inuu markaa dhaxlo duuna dawi larxaami kuwa raxmiyada u saaxiibkaa sukadooda dhalashada iskuma dhexli jirin waxaa laysku dhexli jiray muhaajiriiniya ansaar uma intaa kadib nusikha waa la nasaqay attawaarufi isdhaxalkii isdhaxalkii markii dambe waa la nasaqay wa ulilarxaami bacduhum awlaa bibacdin baa soo degtay laakiin waa markii la dareensiiye waatinimo macaankeeda islaamnimada lagu walaaloogo inay waxa ugu sarreeyo tahay kadib waa laga nasaqay wa baqiyad waxaa hartay oo baaqi noqotoo joogtay almuwaakhaad walaaltinimadii wa kaanad waxay ahayd qad cuqidad mid la buurday oo lagu sameeyey walaalaynta fii daari anas ibni maalik radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqda anasa daartiisaa lagu dhex sameeyey wa canhum saxaabada xaggoodana allah ka raadi noqdo ajmaciina dhammaantood wa kaana waxaa ka mid ahaa min xubbi alansaari jacaylka ansaar ay u qabeen liikhwaanihim walaalahood almuhaajiriina ee soo hijrooday jacaylkii reer ansaareed ee dadka soo dhoweeya reer madniyiin ay u muujiyeen walaalahood ka yimid muhaajiriinaka annahum ayagu caraduu inay u bandhigeen nakhiilahum timrahoodii waa reer madiina timirtay ku dheereeyeen bacdamaa reer muhaajiriin ay ahayn dad suuqa ka ganacsadee ganacsiga yaqaana laakiin reer madiine beeraleyday ahaayeen oo waxay aad u qadi jireen oo ay u lahaayeen beero timir ah timirahoodiibay u bandhigeen cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga dushiisa liyuqsama suu ugu qaybiyo baynahum ayaga iyo wa bayna ikhwaanihim walaalahood almuhaajiriina ee muhaajiriinta ah ayaga iyo walaalahood muhaajiriinta si uu ugu dhex qaybiyo yay beerihii keeneen ee been rasuulkii alloo beerahaanaan leenahay timirtaanaan leenahay annagii walaalaha reer muhaajiriin ee soo hijrooday wax ma noo qaybi fa adaa rasuulku wuu ka diiday sala allahu calayh wasalam mayuu dhahay laydin qaybin maayo faqaaluu waxay dhaheen idan waayahee idan hadday saa tahay takfuunaa waxaad naga kaafinaysaan alma'unata shaqada shaqada naga kaafiya marka anaga beerihii aan lahaan idinka ka shaqeeya waa nimanka muhaajiriinta ka shaqaynaya wa nushrikakum waxaan idinka qayb siinaynaa fi samarati miraha mirahan markaa idin ah, qaybsiinaynaa ama nashrakakum waxaa laydinla wadaajinayaa ama waxaan idinku wadaajinaynaa oon qayb idinka siinaynaa fi samarati miraha faqabila daalika arrintaasuu rasuulku aqbalay beerihii inta la gooyo qayb laga siiyo wuxuu ka doorbiday inay ayaguna shaqeeyaan nimankii reer maka oo beerihii ay ka shaqeeyaan muhaajiriinta aan ansaarna beerahay leeyihiin dhulkii kuwaana xooggii markaasaa qayb la siinaya cizinimaa ku jirta adoo iska fadhiinta wax lagu sii siin lahaa inaad dhihigkaaga maashaa ka fiican saa darteed bay shaqadii aad iyo aad u ammaantaa diinta islaamka qof ma cuno wax ka fadli badan oo ka khayr badan wuxuu gacantiisa ku shaqaystay nebigii ilaahay ee daawuud ahaa wuxuu ahaa mid cuna wuxuu gacantiisa ku kasbaday saa darteed arrintaa rasuulku wuu oggolaaday waayo qiimaa ku jirta guri aad marti ka tahay mar allaal marka inta meel dukaana laguu dhigo lagudhao subax kasta meesha ka soo shaqayn wixii aad cunto way kuu macaanaanayaan laakiin cun seexo cun seexo cun seexo dhibkeeday markaa leedahay arrintaa rasuulku waa ka aqbalay wa kaana sacad ibnu rabiic wuxuu ahaa akar annaasi dadka wuxuu ahaa akar annaasi dadka midka ugu badan maalan xagga xoolaha fa qaala liakhiihi walaalkii buu ku yidhi almuhaajiri ee muhaajirka ahaa yaa lala walaaliyey cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacad ibnu rabiic rasuulku wuu walaaleeyey sacad ninka ugu xoolaha beeraha timirta badan buu ka mid ahaa walaalkii cabdiraxmaan buu ku yidhi eh, iqsim maali maalkayga qaybi nisfayn laba nooga dhig buu yidhi boqol geed timireed haddaan leeyahay konton qaado kontonna ani ii dhaaf waliyo waxaan leeyahay imra'ataani laba xaas laba naagna waan qabaa buu yidhi fandur fiiri acjabuhumaa ilayka midda ku cajab gelisaa labada gabdhood waa kuwaasaaye fiirso tii ku cajab gelisana ii sheeg buu yidhi fasammihaa lii ii magacow taas waa yeedheh buu yidhi muxuu samaynayaa utalliqhaa waan kuu furayaaye meesha maxaa ku jira meesha arrin cajiib badan baa ku jirta hadduu yidhaahda taas qaado maryam qaado ama zaynab qaado ama sacdiye qaado ama waxa qaado mid uun hadduu yidhaahdo waxaa dhici kartaa tii qaylad badnayd inay tahay tii guryanka badneed inay tahay muhim laakiin fiirso labadooda mid allaale midda ku cajab gelisaa ii magacow buu yidhi ii magacow oo ii sheeg undur fandur fiiri acjabhumaa ilayka midda aad la dhacdo waa midda ku cajab gelisaa fasamihaa e, e, lii ii magacow marka heblaayla idheh watalliqhaa aan kuu fure faida nqadad markay dhammaysato ciddatahaa ciddadeedana fatasawajhaa aras buu yidhi markaa waa haddii la fureenay ciddo tirsataa haddii ciddo aan la tirsan guur ma jiro naag la furay oo hore laga guursan karo waa naag aan la dukhuulin nin hadduu naag guursado ow loo guri geynin oo wax mucaamala dhexdhan hadduu furo nus way leedahay ninkay doontay doontayna guursanaysaa cidda ma laha laakiin middan waa lala aqal galo haddii ciddadu kuu dhammaato guursa yidhi qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allaahu walaalow allah kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaagii wa maalika maalkaagaba timirtaadana hayso naagtaadana qad ayna suuqukum abu suuqiini qad karti leh bay ahaayeen xanaashay ahaayeen salaadna kama tegi jirin ragshannaysay ahaayeen suuqana ka shaqaysta ilmahoodana og maca daalika intaana u sii dheer inay ilaahina aad u caabudaan subxaana wa tacaala suuqiina aabay fadalluuhu cala asuuqi waxaa la tusiyey suuqii bani qaynuuqaac asagaa ugu xarakay dhaqdhaqaaq badnaaye famanqalaba maba soo gadooninba ma soo noqon ilaa wamacahu fadlun ilaa inuu helay maahane waxoogaa ziyaado ah oo min aqatin caanabooro iyo wasamin subag ah suu wax u gedgedinayey yaa waxaa u soo baxay faa'iido caanaboore waa caanaha fadhiga ah aqidka iyo subag wixii buu haddana suuqa geeyey wanaahiya mada noqonba ilaa ayaamun maalmo maahane xataa iktasaba ilaa uu kasbaday maalan waxoogaa lacag ah si wax u gedgedinayo subag iyo caano iyo waxyaabo noocaas oo kale ah kastooba u aruurtay ninkii waxu aruuraa muxuu rabaa naagdheh naag buu markaa hamiyey xata iktasaba maalan ilaa maal uu kasbaday watasawaja wuxuu gursaday imraata naag oo min alansaari reer ansaareed ah wuu ka baxsaday saa ma aha gabar reer madiine ah ayuu guursaday waatay qisadu ku bartay subaxii buu bannaanka u soo baxay markuu arooska kasoo baxay asagoo gorkiisa wejigiisao dhan bahalkan sufriga la yidhaahday jaalojaalaha ah ee dumarka lagu yaqaano waad arteen gabdha marka la gurgeynayo habeenkii weji waxbaa looga farfardhiyaa wax birqbirqa ah hadda la keenaa jira markaasaa odaygu markuu habeenkii <laughs> meesha aado wixia soo gaargaara maaha marka cabdiraxmaan wixiiba asagoo wejigiisa leh leh bannaanka uu baxay rasuulka arkay markaasuu yihi mahyan yabna cawf maxaa waaye waxaan rasuulka alla waan guursaday buu yidhi oo waad guursatay gabar reer ansaareeda maxad meer uga dhigtay calaa wasni mawaat laftimireed colayskeeda oo dahaba qaala baaraka allaahu laka awlin walow bishaat allah kuu barakay naagtaada welina samey ummadaka farxita siisay mujtamaca alislaami waa la geli doonaa hadda rabbiidna subxaana watacaala aas la aas mujtamac islaami ah balse meesha inoo joogta caawad ilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam